bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wاclam ana lasmaaءi اlcadad alati calى wasni faacili mase waa laga horeeya qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala baab alcadad min ثalaaثaة ilى tiscaة yuanath maca اlmudakari wyudakaru maca المؤنث daa'ima naxwu qowlihi tacaala sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin hadda wuxuu musanifka noogaga hadlayaa wax la yihahda cadad cadad haddii baabkan la sheego waxaa maskaxda hore aad ka soo gelisaa macduud oo tamyiiska ah cadad waxaa la yihahdaa wa huwa maa wudica likimiyati axaadi اlashyaa shayga tirintiisa oo midmideyntiisa wixii loo dejiyey aa layihahda waaxid ithnain thalaatha cashara khamsata cashar waxaasoo dhan maanta laga hadlaya marka waxa loogaga hadlayo naxwada cilaaqada ay la leedahay haddii aad tiraahdo khamsata cashara dirhaman haddaad tiraahdid cadadkaas sida loo icraabi lahaa iyo macduudka icraabtiisa iyo cadadka iyo macduudka sida laisu waafaji lahay intaas iyo naxwada cilaaqada loo keenay sidaas weeyaan marka musanifku wuxuu yihi alcadadu cadadkii min halaathatin laga bilaabo ilaa tiscatin laga gaarsiiyo yu'anathu waa la dumarayaa maca almudakari labka macigiisa wa yudakaru waana la tadkireeyaa oo waa la mudakareeyaa oo nin baa laga dhigaa lab ah maca almu'anathi daa'iman naxw qowlihi tacaala sabca layaali wa thamaaniyata ayaamin xusuuma marka cadadka waxaan rabaa si tiro kooban inaan kugu soo koobo kadibna aan musanifka siduu yidhaahdo nu kor marno waxa weeyaan marka lagu leeyahay cadad iyo macduud horta bal faham haddii alyidhah thalaathatu rijaalin thalaathadii waa cadadkii rijaalna waa macduudkii rijaalkaas macduudna waa lagu magacaabaa tamyiiz ulcadadna waa la yidhaahdaa labadaas noqdo horta bal hayso midda kale oo hadda loola jeedo waxa weeyaan marna waxa weeyaan e, muطaabaqaة اlcadadi biاlmacduud aw mukhaalafathumaa marna cadadka waxa la ecraabayo marka laga bilaabo ثaلaaثa ilىa tisca waxaa weeyaan waa cadad daa'ima yukhaalifu الmacduud yukhaalifu الmacduud marka leena musanifku wuxuu sheegay oo ah yudakaru maca اlmuanath wa yuanahu maca اlmudakar mithaal ahaan aayadda fiiri hadda sabca layaalin intaadan aayad u imaan waxaad leedahay cindii ثaلaaثaة rijaalin wa arbacu niswatin hadda halaaثadii taa la geli halaaثatu a la yidhi macduudka ama tamyiizkane waa rijaalo mudakar ah marka maxay noqotay cadadkii oo halaaثada ahayd macduudki ma waafaqin macduudkii oo mudakar ah ayaa halaaثadii ta la geliyay halaaثatu rijaalna la yidhi arbacu niswatin niswadii oo muhanathena arbacadiina mudakara ah laga dhigo ta lama gaarsiinin marka min halaaثa ilaa tisca waxa weeyaan mukhaalifa lilmacduud mukhaalifa markan leenahay annaha tudakar maca almuanath wa tuanath maca almudakar waa fahamnay taas marka halaatadaas ilaa tisca laga gaarsiiyo ama keligood ha ahaadeeno ama cashara ha wataano thalaathata cashara dirhaman hala yidhaahdo ama mia hala socoto ama alfi hala socoto halaatadaas ilaa tisca tukhaalifu اlmacduud hadday keligood yihiin ثalaaثaةu rijaali و arbacu niswatin alayiri hadday la jiraan cashara ثalaaثata cashara rajulan alaleeyahay rajulku waa mudakar ثalaaثadii muanath waay casharada waa u imaan doonaa hadday la jiraan cishriin famaa fowqa ثalaaثaة wa cishruuna rajulan alaleeyahay maadaama rajulki mudakar u yahay ثalaaثadii thalaathun wa cishruuna imra'atan ala leeyahay imra'adii waa muanath thalaathadii mudakara laga dhigay marka thalaatha ilaa tisca bisarfi الnadari camaa macaha aw maa ama waxdigeeda ha noqoto tukhaalifu اlmacduud waa qeyb waay qeybta labaad waxaa lamid eh cashara cashara laba xaalay leedahay inay keligee tahay iyo in lala jiro halaaثata cashara haddii lala jiro waxaa la yihahda cashara maca baa la yihahda wax baa la jiro hadday keligee tahayna casharo waa hadday keligee tahay tukhaalifu اlmacduud oo waa maxa waxaada cindii casharatu rijaalin ayaa laleeyahy rijaalkoo mudakara casharada waa la ta'niihinaya cindii cashru imra'atin ayaa laleeyahay imra'adii oo muanath ah casharada mudakara laga dhigaa cashara in kaanat waxdaha fahiya tukhaalifu اlmacduud haddii casharadii wax la jiraan oo nayif ou la jiro halaaثata cashar arbacata cashar haddii la yidhaahdo casharadii tuwaafiqu اlmacduud waxaad leedahay ka qowlihi tacaala inii raأaytu axada cashara kowkaban inii raأaytu axada cashara kowkaban kowkabkii maadaama mudakar uu yahay casharadii lala jiro kowkabkii oo mudakarka ay waafaqday lama dhihin raأaytu axada cashrata lama dhihin cashara mudakara laga dhig lanna macduudkii kowkab mudakar waay leesh lianna macaha nayif idan cashara in kaanat waxdaha tukhaalifu اlmacduud wa in kaanat macaha nayif fahiya muwaafiqa lilmacduud waxaa ku haray min waaxid ila اthnaani waaxid iyo ithnaan daa'iman waxay waafaqayaan macduudka oo waxaa laleeyahay cindii ithnaani min arijaali ithnaani ithnataani lama dhahay liannahu waaxid iyo ithnaan macduudka maba la sheegaba macduudkooda lalama sheego waxaa lamid eh cadad kastoo calaa wasni faacil ku yimaadana muwaafiq lilmacduud asigane oo haddii la yidhahdo thalith raabic khaamis haddii la yidhaahdo mudakarkiina waxaa waaye mudakara laga dhigaa oo cindi waxaad leedahay eh, rajulu raabicun aad leedahay wa mraأatu raabica haddii uu raabici faacil hadduu cadadki faacil ku yimaado ama waaxid iyo ithnaani ou yahay fa huwa daa'ima eh, muwaafiq lilmacduud waad ka soo gudubtay cishru cishruuna laga bilaabo ilaa tiscuuna laga gaaro laa farqa bayna almudakar wاlmuanath cishruuna rajula cishruuna imra'atan haddayna wax wadanin haddii waaxid wa cishriin la yihahdo ama halaatha wa cishriin la yihahdo waa goonigeeda oo waaxid iyo ithnaani waxaa loo fiirinaa qaacidadii hore aan soo dejinay laakiin cishruun thalaaثuun arbacuun tiscuun haddii la yidhaahdo laa farqa bayna اdakari wاlunthaa waxaa lamid e mia ayadana laa farqa bayna dakari wاlunhaa miatu rajuli miatu imra'atin alfigiyaa lamid e, alfu rajulin alfu imra'atin isla wada mid weeyaan haddii laga horeeyane haddii waaxid ithnaan ka horeeyaan waxa weeyaan muwaafiq lilmacduud thalaatha oo calaa wasni faacil aan ku imaan hadday ka horeysana mukhaalif lilmacduud wahaakada marka intaas unbay ku eg tahay fiiri hadirtaa marka alcadadu tiradii min halaahatin laga bilaabo ilaa tiscatin oon wasni faacilna aan ku imaano haalid la dhihin yu'anahu maca almudakari oo cadadkii ta yaa la gelinaya yuanath cadadkii waa la ta'niiinayaa maca almudakari macduudka hadduu mudakar yahay wa yudakaru cadadkii waa lab baa laga dhigaya oo ta'dii waa laga daayinaya maca almu'anathi daa'iman naxwu qowlihi tacaala sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma sakharnaa calayhim sabca layaalin fiiri hadda layaalin jamcu leyla leyla waa muanath sabcadi waa laga daay tadi marka sabcadi mudakara laga dhigay macduudkiina muxuu noqday layaali oo muanath marka mukhaalifa lilmacduud ko wa thamaaniyata ayaamin thamaaniya hadda muanath waa ta a ku jirto ayaamin mufradkiisa maxaa waay yowm mudakar a waay marka macduudki waa mudakar oo ayaam jamcigee mufradkeeda yoom uu yahay thamaaniyana ta aa loo geliyey marka wa kadalika alcasharatu casharana waa la mid in lam turakab haddaan wax la dul saarin hadday keligee tahay tukhaalifu اlmacduud oo cashratu rijaalin aa laleeyahay iyo cashru imra'atin wamaa duuna thalaath wixii saddex ka yar oo waaxid iyo ithnaani ah iyo wa faacilun wixii cadadkan oo calaa wasni faacil ku yimaado ka thaalithin wa raabicin weeyaane cala alqiyaasi yajri cala alqiyaasi daa'iman weligiis qiyaaskuu soconaya oo waxa weeyaane waxaa leeyahay waaxidu min almujaladaat waaxidu min alrijaal mudakara laga dhigaa wixii faacil ku yimaado ama axada cashara kowkaban ixdaa lama dhahayo fiiri axada io kowkab waa iswaafaqsiin laba mudakar ixdaa casharata imra'atan yaa laleeyahay ixdaadii iyo imra'a waa iswaafaqayaan wixii thaalitث iyo raabic ku yimaadana yudakaru maca almudakar wa yuanath maca almuanath markaasuu iri wayufradu faacilu faacil waa la mufradeeyaa oo raabicun khaamisun saadisun a la yihahda aw yudaafu waxaa loo idaafeeyaa lima shtuqa minhu wixii laga soo dhambashay oo waa maxay thaalitثu thalaaثatin raabicu arbacatin khaamisu khamsatin mid kasta midkii laga keenaa loo idaafeeya aw limaa duunahu baa loo idaafeeyaa waxaad leedahay khaamisu arbacatin khaamiskii oo mid shanaad ah yaa kii ka hooseeyo arbacadii a loo idaafayn karaa in cadadkii laga soo dhambali loo idaafeeyo raabicu arbacati la yidhaahdo iyo mid ka hoose in loo idaafeeyo raabicu thalaathatin la yidhaahdo aw yansibu maa duunahu ama yunsabu maa duunahu ama waxaa ka hooseeya lagu nasbiyaa oo waxaa leeyahy haadaa thalithun raabicun thalaathatan mid saddexdii afar ka dhiga waa ay jaacilu thalaathatin arbacatan saddexdaasaa loo isticmaala haddii faacil lagu keeno marka hadda musanifka alfi iyo mia iyo waa ka aamusay leesh liannaha maba u baahnabo in laga hadlo uma baahno liannahu waxa weye kuluha tajri cala alqiyaas ayib markaasuu yiri iclam waxaad ogaataa ana alfaad alcadadi calى halaaثati aqsaamin axaduha maa yajri daa'iman wax ku soconaya cala alqiyaasi fi اtadkiiri w اtaأniiثi oo fa yudakaru waa labbaa laga dhigaa maca almudakari wa yuanathu waa la taaniiثiyaa maca almuanathi wa huwa alwaaxidu wاlithnaani w waaxid iyo ithnaani haddii rag la tirinayana waaxidun wa ithnaani aleh haddii dumar la tirinayane alwaaxidatu wاlithnataani a dumarka laleeyahay waxaa lamid e wamaa kaana calىa siiqati faacil wixii ku yimaado taquulu fi اlmudakari waaxidu w اthnaani w thaanin w thaalitثu w raabicun ilى caashirin w fi lmuanathine waaxidaة w thnataani w thaaniyaة w thaalitثaة w raabicaة ilى caashiratin iyaad gaarsiinaysaa kaas waxa weeyaan maa yuwaafiqu اlmacduud w thaani maa yajri calى cagsi اlqiyaasi qiyaaska cagsigiisa wax ku soconaya daa'iman oo fa yuanathu waa la dumaraynaya maca almudakari labka maciisa wayudakaru waa la labaynaya maca almu'anahi dhidiga wahwana athalaatثatu watiscatu wamaa baynahumaa taquulu waxaad leedahay thalaathatu rijaalin thalaahadaas godaalkeeda lagama hadlayo maanta ta'da gelinteeda laakiin ra'aytu thalaathata rijaalin cindii thalaathatu rijaalin marartu bithalaathati rijaal icraabda waa taas goonigeeda ta'da maxaa la saarayaa icraabay ku xiran tahay laakiin inay taa ku jirto yaa muhima rijaalna waa mudakar halaaثadana waa muanath wa halaaثu niswatin qaala tacaala sakharaha calayhim sabca layaali wa hamaaniyata ayaami xusuuma wa thaalitثu maa lahu xaalataani midka saddexaad laba xaalo wax iskale huwa cashara fain istucmilat haddii la isticmaalo murakabatan xaalay tahay mid laysa saaro wax kala dushay ka saaran yihiin jarat cala alqiyaasi bay ku socotaa naxw taquulu waxaad leedahay ثaلaaثaةa caشhaرa cabda raأaytu ثaلaaثaةa caشhaرa cabda marka ثaلaaثaةa caشhaرa mafcuul bihi mabniy calىa fatxi الjuزئayn fي maxali naصbi cabda tamyiiz waay bالtadkiiri la akriyo fiiri marka casharadii muwaafiqa lilmacduud liana macaha ثaلaaثa wa ثaلaaثa mukhaalifa lilmacduud liannaha laysat calىa wasni faacilin marka ثaلaaثaةa caشhaرa cabda haddii loo fiiriya midana casharana waa muwaafiqa halaaثana mukhaalifa wa wa halaaثa casharata amatan aad leedahay bitaaniiثi la akhriyo marka casharadii sidaas wa wain istucmilat haddii la isticmaala hayra murakabatin xaal ay tahay midaan wax la saarin jarat calى khilaafi اqiyaasi taquulu waxaad leedahay casharatu rijaali cindii casharatu rijaalin bitaaniiث oo casharada ta aad gelinaysa iyadoo macduudkeedina ay tahay ama tamyiizkeedina rijaal oo mudakar ay tahay wa cashru imaa'in aad leedahay oo waa maxay bitadkiiri la akhriyo casharadii ta'di waa laga daynaya ayib intaas waxa weeyaan maa yukhaalifu calaa maa yajri calaa khilaafi اlqiyaas wاclam waxaad ogaataa ana liasmaaءi اlcadad alatii calىa wasni faacilin arbaca xaalaatin inay leedahay ogow anna isimkeedii anna arbaca xaalaatin baa liasmaa'i alcadadi u sugnaada saas wa ixdaaha alifraadu weeyaan taquulu waxaad leedahay thaanin thaalitثun raabicun khaamisun wa macnaahu waaxidu mawsuufu bihadihi sifa haadaa waaxidu haadaani ithnaani wa haaulaai wa haada thaalitثun wa haada raabicun oo kale ayaad leedahay taas khilaaf kama joogo طيب الثاني أن يضاafa faacilkii in la iضaafeeyo weyaan ilىa ma huwa mushtaq minhu wax laga soo dhambashay fataqulu waxaad leedahay thaani thnayni ra'aytu thaaniya thnayni aad leedahay thaanigii yaa midkii laga soo qaato faacilkan ithnayn a laga keena ithnayntaa loo idaafeeyey ra'aytu thaaniya mafcuulu bihi mansuub ثانية مضاف اثنين مضاف إليه مجرور بالya لأنه ملحق بالمثنى waxaad leedahay وثالث ثلاثة هذا ثالث ثلاثة سدح midkood waay midkii sadexi والرaaبع أربعة أفر متكود afareeye waay و معنaahuna waxa من اثنين وواحد من ثلاثة واحد من أربعة قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين id akhrajahu aladiina ay bixiyeen kuwii kafaruu kufriyeen thaaniya ithnayni xaal uu yahay laba midkood nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuu bakrin yaa markay baxeen buu ilaahay ka hadla id akhrajahu aladiina kafaruu thaaniya ithnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana marka thaaniya ithnayni xaal uu yahay yacni waaxid min ithnayni yaa lagala jeedaa wa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu uri laqad kafara aladiina way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen ina allaha ilaahay thaalithu thalaathatin saddex midkood ou ilaahay yahay saddex aalihaa jirto ilaaha oo weyn iyo maryama iyo ruuxu lqudsi ama ciisa iyo ruuxu lqudsi bay yidhahdeen marka thaalithu thalaathatin waxaa weeyaan waaxidu min athalaatha ahaaniyatu mida labaad an yudaafa in cadadkii la idaafa ilaa maa duunahu ka qowlikaa tiri thaaniu thaalithu thnayni laba midka saddexee waay raabicu thalaahatin saddex midka afaree khaamisu arbacatin wa macnaahuna waxa weeyaan jaacilu lithnayni labadii midkii ka yeelay binafsihi thalaathatan wa jaacilu thalaathati binafsihi arbacatan qaala allahu tacaala ilah wxuri maa yakuunu ma ahaado min najwa thalaahatin saddex koodkeeda inay meel ay ku koodaan ilaa huwa raabicuhum midkooda afaraad inuu yahay maahayn ilaa huwa ilaahay koodii afaraad wa walaa khamsatin shan meel ku sheekaysanaysa ma jirto ilaa huwa ilaahay saadisuhu midkii lixeeye wa alraabicadu mida afaraad an yansiba maa duunahu waxa ka hooseeya inuu asiga nasbiyo waayo fataquulu waxaad leedahay raabicun haada midkan raabicun mid afareeya waaye halaathatan saddex u afaraynaya bitanwiini raabicin la tanwiiniyo iyo wa nasbi thalaahatin thalaatha oo la nasbiyo kamaa taquulu saad dhihileed jaacilu thalaathati saddexda midka ka yeelaya arbacatan walaa yajuusu ma banaano mithlu daalika fi lmustacmali maca mashtuqa minhu markii thaalithu thalaahatin loo idaafaynayo kuma banaan in lagu nasbiyo lama dhihi karo thalithun thalaathatan lama dhihi karo laakiin thalithun ithnayni waa la dhihi karaa waa lagu nasbi karaa khilaafan lilakhfashi wa thaclab musanifka hadda khulaasadii waxaan umalaynaa wax yaroo iska sahlan u sheegay cadadka intaas wuu ka badan yahay jaanib dhan musanifku uu ka aamusay oo waa maxay macduudka oo midka la tirinaya cadadka kadib dhacayo tamyiisaa lagu magacaaba icraab ahaan waxaa la yidhaahdaa waaxidi iyo ithnaan tamyiiskooda lama sheego oo lama dhahay ithnaani rajulan ama waaxidun rajulan lama yidhaahdo thalaatha laga bilaabo ilaa cashara laga gaarsiiyo macduudkooda wuxuu noqonaa tamyiizkii waa loo idaafaynayaa waana jamac fiiri ma banaana in tiraa thalaathatu rajulin ma dheysi rajulkaas macduud waa waana tamyiiz icraabtiisa marka waxaa la yihahdaa min thalaatha ilaa cashara macduudka wuxuu noqonaa ama tamyiizkooda jamac majruur ah oo waa maxay thalaathatu rijaalin wa arbacu niswatin jamac waa waana hoos dhigan yahay cadadkaa loo idaafeeyey kow laga bilaabo axada cashara laga bilaabo ilaa tisca wa tisciin laga gaarane tamyiizka wuxuu noqonaa oo macduudka a ah, mufrad mansuub ah fiiri inii ra'aytu axada cashara kowkaban aa laleeyahay kowkaban mufrad waa waana tamyiizki wa huwa almacduud wa huwa mansuubu cala tamyiiz tiscun wa tiscuuna nacjatan fiiri nacjatan waa waa mufrad oo mansuub ah asigana waa min waaid min axada cashara laga bilaabo ilaa tisca wa tisciin laga gaara maxay noqotay macduudkii waxaa weeyaan mufrad mansuub cala tamyiiz wa mia iyo alfine waa mufrad majruur oo waxaa le cindii miatu rajulin miatu rijaalin ma dhaysid cindii alfu imra'atin aad leedahay asina waxaa waaye macduudkii ama tamyiiskii waa mufrad oo majruur ah haddii miadi laga hormariyo markaan wax kale ay wataan oo la yidhaahdo arbacatun wa cishruuna wa mia haddii la yidhaahdo miatun wa arbacatun wa cishruuna rajulan arbaca cishriin laga fiirinaa miadii waa laga aamusaa markaas haddii cadadka keligiis cuquud uu yahay cishruuna thalaathuuna arbacuuna hadduu yahayna waa sidaasoo mufrad mansuub ah waay oo waxaa leedahay cindii arbacuuna shaatan yaad leedahay ma la dhahay arbacuuna shiyaahan lama dhahay jamac lama keenay taasna waxa weeyaan icraabtooda cadadka waa la ogyahay thalaathatu ilaa cashara icraabtiisa caadi waay waa mucrab bixasabi maa qablahu haddaa tirahda ra-aytu thalaathata rijaalin haddaa tirahda mafcuulu biha iska noqonaysa midka keli ah waxaa weeyaan haddii cashara wax la saaro oo axada cashara khamsata cashara la yidhaahdo cadadka iyo maca casharadiisa waa mabni calaa fatxi ljus-eyni meelo nagu soo martay marka intaas waa khulaasadii oo marna waa cadadkan hadda musanifka uu ka hadlay ana macduudkan kugu daray macduudka waaxid ithnaani lama sheego min thalaatha ilaa casharana waxaa waaye waa macduudki jamaca oo majruur eh min axada cashar ilaa tisca wa tisciinna waxaa weye waa mufrad mansuub cala tamyiiz hadday alfi iyo mia tahayna waa mufrad majruur haddii alfigii ama ay wax ka horeeyaanne waxa ka horeeya loo fiirinaya marka baabun mawaanicu sarfi اlismi tiscatun yajmacuhaa wasnu اlmurakabi cujmaة tacriifuhaa cadlu wwaصfu اljamci zid mutaaniya inta wuxuu ka galaya alismu aladi laa yansarif waxyaalaha oo musanifka lagu aadayn karay ka mid tahay tartiibka ou inta u keenay alismu aladi laa yansarif waxay ahayd laba meel midkood in lagu sheego meel waabu ku soo ishaaray oo markii baabu macrifati calaamaati alcraab la joogay wuu soo sheegay isimka hadduu maalansarif yahay badel min an yujara bilkasra yujaru bilfatxa waa soo sheegiyey xataa shardiga anlaa yakuuna muxalan bilalif walaam aw mudaafan ilaa maa bacdahu nu xataa shardigooda wuu soo sheegay laakiin ka baab ahaan inuu ugu hadlo laba midkood ay ahayd inuu makhfuudaadkii oo majruuraadkii markuu ka hadlayo inuu dhex geliyo na waay ahayd tawaabicda markuu ka hadlayna inuu dhexgeliyona waay ahayd laakiin hadda baab mustaqil inuu keeno ardaygii waxaa laga yaabaa in la yihahdo baabkan intuu ka baxa asaskiisa asaaskiisa wuxuu ka baxayaa isim kastoo la jaro waxay ahayd kasra in lagu hoos dhigo isimkan taasuu ka baxay marka maalayansarifka qaacidadiisa haddii la fahmo wixiisa kale way sahlan yihiin musanifka hadda waxa weeyaan wuu noo jamciyey wuxuu iri mawaanicu sarfi lismi isimka inuu gadgadoomo waxaa diidaya tiscatun sagaal cilaa u diidayso yajmacuhaa waxaa kulminayo wasnu lmurakabi cujmatun tacriifuhaa cadlu wa wasfu ljamci zid muta'aniya sagaalkan cilo waaye wasnu lmurakabi wasnu wasnu lficli murakab oo tarkiib masji ah cujma oo cajabinimo ah tacriif oo calabnimo ah cadli oo rogid ah wasfi oo ah maxaan ku iraahdaa eh, wasfinimo ah jamci oo siiqatu muntaha aljumuuca iyo wasnu اlficli oo ziyaadat eh, zid oo ziyaadat اlalif wa nuun ah mutaaniyan mase mutaaniyan eh, waa dhamaystir waay mutaanihan inuu yidhaahda marka wasnu alwasnu wاlmurakabu wاlcujmatu wاtacriifu wاlcadlu wاlwaصfu aljamcu ziyaadat alif wanuun taaniith yaa ku xiga markaas marka hadda mutaaniyan meesheeda uu yiriyey yaay waxay ahayd inuu yidhaahdo muanithan oo kale inuu yidhaahda bay ahayd waa kana zid taaniithaha Ah, aniga meesha ii qoray zid mutaaniyan zid taaniithahaa ah, taaniith waaye markaas zid taaniithaha bimacnaa muanath waaye muanathkaas bilalif ha noqdo ama bitaa ha noqdo ama bilmacnaa ha noqdo sagaalkaas cilo weeyaan wasnu oo wasnu lficli ah murakab oo tarkiib masji ah cujma oo cajaminimo ah tacriif oo calamnimo ah macrifadii ah cadli oo oo sideeda cadli oo soo rogid a wasfi oo wasfinima jamc oo siiqatu muntaha jumuuc zid oo ziyaadat alalifa a oo muanahnima ah marka baabkan waa dheer yahay laakiin waxaan rabaa inaan tasiil kugu sameeyo walow hadda kitaabkii aan kasoo baxnay oo mulxatu mulxatulicraab ahay aan qaacidadiisa oo dhammaystiran kusoo sheegnay waxaa leeyahay isimka maalayansarifka ah maala yansarif isimku waxaas u kala baxaa saddex isim mutamakin amkan ah iyo mid mutamakin hayru amkan ah iyo mid oo hayru mutamakin ah saddexda asmaada u kala baxa mutamakin amkan waxaa la isimka oo mucrabka ah tanwiinna uu geli karo hoos dhigna ay geli karta mutamakin amkana a ah, la yihah isimnimadiisa u aada u makansaday waa mucdam lasmaa waay waxaa ku xiga mutamakin ghayru amkan ah isim mucrab ah oo laakiin aan hayru amkan ahoo tanwiinna aqbalaynin hoos dhig oo jar lagu hoos dhigana aan aqbalaynin waa isimka ladii laa yansarif isimka hayru mutamakinka aana mabniyaadkii toddobada ahay weeyaan saddexdaas horta asmaada u kala baxdaa midka aan ka hadlayn hadda waxaa weeyaan waa isim mutamakin ghayru amkan ah mucrab waaye laakiin isimnimadiisa aad uma makansanin oon laa yaqbal tanwiin walaa yaqbal aljara bilkasra markaasaa waxaa laleeyahay isimkan maalayansarifka ah ficilka buu shabahay baa layidhi min ayna uu ka shabahay laba meel buu ka shabahay waa maxay baa layidhi isimkan oon hadda ka hadli doono waxa weeyaan laba cilaa ku jirto labada cila waan ku faahfaahin doonaa biidni illaahi tacaala ficilka laba cilaa laga helay baa la layidhi markii ugu horeysa anna kula ficlin mushtaqun min masdarihi waa cila cilada labaad ana kula ficlin muxtaaju ilaa faacilin waa laba cilo falidaalika waxaa layihi kulu ismin wujida fiihi cilataani faqad ashbaha alficla markaasaa ficilka wuxuu diidi jiraa loo diiday oo waa maxay ficilka tanwiinna ma gasho hoos dhigna maba gashaba warkeeda iskaba dhaaf oo walismu qad khusisa biاljari kamaa qad khusisa alficlu bian yanjazima marka ficilkii maadaama uu shabahay isimka maa layansarifka ah fa munica min alsm aladi laa yansarif maa munica min asarf maa munica min alficli aladi huwa tanwiin wa e, waljar bilkasra waxa weeyaan waa iska cilo iska soo dhaweyd iska soo dhaweytin a ah waay laakiin hadda in e, bihaadihi alcilaaqa aطawiila inay soo martay waxa weeyaan e, ma aha wax oo muqtanica ma aha ayib marka wuxuu leeyahay isimka laba cilo haddii laga helo labadaas cilo tamnacuhu min asarfi miithaal ahaan aad wax ku fahamtid aan kuu keenaya haddii la yidhaahdo axmed oo kale laba cilaa ku jirtaa la yidhi walidaalika cilo waxa weeyaan calamnimada axmed waa magac oo calam ah wاlcalam hiya binafsihaa cilo weeyaan lianna alasla fi اlasmaaءi binisbati lilmakhluuqaat annakira asal u ah oo annaga hadda markii nala dhalayay magacan kuma aanan dhalanin markaan dhalanay kadib aa nagula fikiray aa magac noola bixiyey marka alaslu fiina waxa weeyaan annakira marka isimkii nakiradii inuu ka soo baxo oo magac yeeshto waa cillo ku cusub weeyaan waa hal nuqdo nuqtada labaad axmed calaa wasni alficli markaad sarfiga tegtid owsaanta waa qaybsantaa owsaan afcaalka afcaasha gaar ku ah iyo owsaan asmaada gaar ku ah marka isim kasta oo awsaantii gaarka u laheed ka soo dhex baxo oo midkii ficilka gaar u lahay ku timaado ama ficilka wuxuu ku badnay oo ku yimaado cillay noqonaysaa khuruujuhu min awsaanihi almacruufati bihi ilaa awsaani alatii yakhtasu biha alficlu aw yaglibu fiiha alficlu cillo kale weeyaan falidaalika labadaas cillo markii laga helay yaa liyihi axmed mamnuuc min asarfi weeyaan marka sidaasaa labada cilo ay u tahay ayib marka intii hadda aanan u imaanin musanifka beyd uu sheegi doono yaan hadda soo hormarinaynaa ama cilooyinkan kuu tirina marka hore qaado cilooyinka laba qaybay u qaybsamaan cilooyinka laba qaybay u qaybsamaan ismun yamnacu sarfa bicilatin waaxida wa hwa qaliil ithnaani waay waxna waxa weeyaan yamnacu sarfa bisababi wujuudi cilatayni fiihi marka waxaa laleeyahay wixii siiqatu muntaha ljumuuc ku yimaado waana laba wasan keligeed mafaacila iyo mafaaciila wixii ku yimaado siiqatu muntaha ljumuuc ay ku yimaadaan loo fiiri maayo calamiya ma nakiraba macaaqil ba ma gayra e, caaqilin looma fiirinayo hadiiba wasanka isimka haduu jamcii siiqatu mintaha jumuuc ku yimaado yumnacu min asarf halkaas cilaa ku filan oo waxaa laleeyahay marartu bimasaajida wa nadartu ilaa tamaathiila wa calaqtu masaabiixa haddaad tirahdid mamnuuc min asarfi liannahu siiqatu muntaha ljumuuca laleeyahy hal cilay wax ku reebaan waxaa lamid ah kulu taaniithin kulu ismin dala cala taaniith bilalif mathalan halka soo qaado xublaa iyo saxraa taaniithkaas ha noqdo muanath bilalif almamduuda xamraaa aliftii wixii ka dambeeya waa hamzo mamduuda la yidhaahda midna xubla waa alifa ugu dambeeya waxaa layihaha alif taaniithi lmaqsuura isim kasta oo muanath noqdo sababta taaniithnimada oo ka helayna alif taaniith ay tahay sawaan kaanat maqsuura am mamduuda asna mamnuuc min asarfi baa laleeyahay marka labadaas gooni u bixi inta soo hartay waxaa laleeyahay laba markaad ka bixisid waxaa kuu soo hartay lix lixdaas waxaa leeya calamnimo iyo wasfinimo soo saar waxaa la leeyahay calamnimo iyo wasfinimo waa laba cilo ayaga matbuuc ay noqdaane taabic ma noqdaan oo asaasi waa isim kasta waxaa la leeyahay oo labadan hadda aan sheegnin ka soo haray mamnuuc min asarfi bikada wاlwaصfiya aw bikada wاlcalamiya inuu labadaas midkood ay joogaan waay marka waxaa leeya calamnimadii waa cilo meelaad geynaysa wasfinimadana waa cilo ra'si oo asaasi meelaad dhigaysa markaasaa leeyahay sifaadkii baa loo qeybinaya maa yamnacu الsarfa maca alwasfiya saddex waay wasn اlficli ziyaadaة اlalif wanuun alcadlu saddexdan maca alwasfi bay ku reebaan isimkii haddii wasnu lficli iyo wasfinimo uu isla keensado ama ziyaadaة اlalif wanuun maca alwasfiya ou la keensado ama cadli maca alwasfiya ou keensado mamnuuc min asarfi baa laleeyahay saddexaad meeshaas ku haysataa saddexdii macal wasfiya ku reebtay haddana macal calimnayl ma jirayaan oo wasnu lficli maca alcalamiya jiri doonto ziyaadat alif wanuun maca alcalamiya alcadlu maca alcalamiya haddana saddexdii macal wasfi la joogta haddana maca alcalamiya hadday la yimaadeen mamnuuc min asarfiya lalehy ayay keligooda lix noqday markaasaa waxaad ku daraysaa saddex oo calamnimo ay la gaar tahay oo waxaa laleeyahay alcujmatu cajaminimadii iyo taaniith muanath isimkii inuu noqdo min oo oo bigayri alif ah maca alcaalamiya la jirto iyo tarkiib masji ah saddexdaana calamnimay gaar ula yihiin marka lix lix cilal maca alcaalamiyay la joogtaa markii lixdii maca alcalamiya ay la joogto saddexdii maca alwasfiya yaad ku daraysaa sagaalay noqonayaan labadii keligood cilo wax ku reebaysaad ku daraysaa oo siiqatu muntaha aljumuuc iyo alifu taaniihi almamduuda marka waxay noqonayaan maxaan ku iraahdaa kow iyo tobankaas hadda waan kuu dulmarayaa qaacidada mar labaadna waan kugu celi doonaa asigana wuu ku sharxayaa markaasuu musanifku wuxuu iri wsن الmrkb cujmaة تacriifuha cadl wصف اjamci zid taأniiثaha wasn اlmurakabi wasnigaas wasn اlficli murakab tarkiib masji cujma cajaminimo tacriifuhaa macrifo cadlu waa iska cadli cadli maca اlwaصfi cadli maca alcalama imaan doonto waصfi waxa weeyaan waa waa inuu mushtaq ahaado jamci siiqatu muntaha aljumuuc zid ziyaadati alif wanuun taaniitha muanath muطlaqan muanatha bilalif muanath bitaa muanath bilmacnaa waa imaan doonta marka cilaltii uu tiri ka axmed oo kale waay axmed laba cilaa ku jirto wasnu اlficli maca alcalamiya markii la yidhaahdo axmeda mamnuuc min asarfi lilcalamiyati wasnu اlficli axmed inuu calam noqdaa waa cilo tan kuu sheegay wasnu اlficli wasankan afcalka ana ficilkaa ku badan axmar waa wasnu اlficli oo maca alwasfiya la jirto markaad tiraahdo marartu ama nadartu ilaa axmara majruur bilba w calaamat rijl fatxa niyaabatan can kasri inahu ism llah yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wa wasnu اlficli baa laleeyahy marka axmar wasfinimada maxay cillo u noqotay isimka waxaa asal waa inuu jaamid ahaada inuu midib ku tusiyo wasfi waay aswad abyad ash ashqar waxaasoo dhan waa bacla baka maa yansarif waay wuxuu ku yahay tarkiib bacla iyo baka oo laba shay kala ah ayaa leesa saaray waa marka tarkiib waay waxaa dheer calam waayo meelou magac u yahay oo hadda lubnaan meel ku taalo yaa baclabaka la yidhaahdo ibraahim laba cilaa ku jirto oo xujmadii waaye ibraahiim cajamanimo magac carabeed ma aha kownu lismi asagoo lugal carabiya ku dhex jiro ou isim cajami noqdo waa cilo calam inuu noqdana cilo waaye lianna alasla fi alasmaa'i almakhluuqaat annakira waay wa cumar cumar calamnimo waa ku jirta asalkiisana caamira la keena waa cila taqdiiriya la yidhaahda marka cumar calamnimo iyo cadli buu wax ku reebaa wa ukhar asigana wasfi iyo cadli wa ukhar ukhar aakhar baa laga keenay asigaa musanifku noo sharxi doono ayib wa uxaad wa mawxid ilaa arbacatinne ayadana waa lamid oo waa cadli maca alwasfiya meeshii axad laga dhihi laha aaxaad iyo mathala mathnaa thulaatha rubaaca mawxid wamar ilaa arbaca laga gaaro uxaada wa mawxid wa thaaniya wa mathnaa wa thalith wa mathlath wa raabic wrubaac waxaasoo dhan maa laa yansarif wa liannahu haddii aad tidhaahdid eh, mathnaa wa thulaatha wa rubaaca haddaad tidhahd arbaca iyo thalaatha iyo ithnayna laga keenay wa masaajid wa danaaniir siiqatu muntaha aljumuuc waay salmaan calamnimo iyo ziyaadat alif wannuun sakraan wasfinimo iyo ziyaadat alif wannuun faadima taaniih bilafdi walmacna dalxa taaniih faadima calamnimo iyo taaniih bilafdi dalxa calamnimo iyo taaniih bilafdi faadima taaniih bilafdi walmacna faadima dalxana waa waa waa calamnimo ama macrifo iyo taaniih lafdi dalxa lafdigana muanath uu ka yahay ta taaniitha ku jiro macnihiisana rajul waay zaynab waa muanath bilmacna iyo calamnimadii ay wadataa wa salmaa iyo saxraane waa taaniith bilalif tan hore taaniith bilalif almaqsuura tan dambana taaniith bilalif almamduuda marka musanifka kuusii tafsiilna wuxuu ku yiri fa alifu taaniithi iyo waljamcu aladii laa nadiira lahu fi laxaadi jamcaan oo mafaacila iyo mafaaciil ku yimaado laa nadiira lahu fi luga alcarabiya la yihahda keyfa waxaa la yihi jamca marka qaarkeed isimka inta la jamciyo yaa lasii jamci karaa laakiin isimka mar hadduu ku yimaado mafaacil ama mafaacil uu ku yimaado mar kale lama dhaqaaji karo markaasaa yihi kulu minhumaa yastaahiru bilmanci haddii isimka ou alifu taaniith ay ku jirto sawaءa kaanat maqsuura aw mamduuda iyo haduu siiqatu mintaaljamcu ku yimaado maa laa yansarifu isu noqona halkaas cilaa ku filan cillo kale looma fiirinayo walbawaaqi inta soo hartay laabudda waxaan laga maarmin min mujaamacati kulli cillatin cilo kasta dhammaanteed inay la kulanto oo minhuna min alcilali lisifati aw alcalamiya cilooyinkan aan kuu soo sheegay wixii alifu taaniith iyo siiqatu muntaha ka soo haray waa inay ay midkood ama wasfinimo ay la wadataa ama calamnimo oo wasnu lficli maca sifa wasnu lficli maca alcalamiya in la yidhaahdo yay u baahan tahay ee keligeed ma reebi karto oo labadan oo alifu taaniith iyo siiqatu muntaha aljumuuc waxa ka soo haray waxaa loo fiiriyaa laabudda min cilatayni axaduhumaa asifa iyo cilo kale haddii sifadli waay calamnimadii asigaa kuu tirinaya wa tatacayanu alcalamiyatu waay caynowdaa maca atarkiibi haddii isimkii murakab uu yahay calamnimana igu darsanto maa laa yansarif uu noqdaa sidii baclabaka wa taaniith wa tatacayanu alcalamiyatu ma taaniith taaniith faatima taaniih bilafdi walmacnaa aw bilafdi aw bilmacnaa hadday calamnimo u kulanto sidii faatima iyo dalxa iyo zaynab mamnuuc min asarfi calamnimo hadday ay u weheliso waalcujmati iyo cajamnimo isimka hadduu asalkiisa cajami yahay calamnimona igu darsanto maalaa yansarifuu noqonaa fircawn ibraahim maxaan ku irahdaa daawuud sulaymaan kulligeed waa asmaa oo asmaa ajnabiye ah macnaha acjamiya ahoo macnaha luga alcarabiya ma ahayn dadka ku hadlaya magacyaalkaad la baxday wa shardu lcujmati waxaa u shardiye eh, calamiyatun fi lcajamiya cajaminimadii hore intuu calam ku ahaaday carabta ma ahan in cajaminimadu calam ku ahay kow hadda ibraahim haddaan soo qaadano fii lugati ibraahim ibraahim baa lagu yaqiina cajamnimadii ee ma aha markii hore inuu inuu wasfi loo isticmaalay carabtii ay magac ka dhigatay laakiin cajanimadu calam ku ahay ko iyo wa ziyaadatun cala thalaathati saddex inuu ka dheeraad yahay walidaalika nuux iyo luut laba ismoo cajami ah waa laakiin maadaama saddex ayna ka badanin yaa luutun iyo nuuxun alale la tanwiininaya waana la hoos dhigaya liannahu cajami haba ahaadeeno laakiin saddex xaraf kama badno ayib wasifati wa shardu sifatine asaalatuhaa shaygan sifada in sifanimada sidii axmar iyo aswad iyo abyad sifada in lagu yaqiinay sifa gadaal laga kasbaday inaysan ahayn asiga amhiladii noo keeni doono ayib wa cadamu qabuulihaa ataa inay aqbalin baa la rabaa fiiri waxaa la rabaa mathalan fiiri had dirtaan cadshaan iyo dham'aan iyo sakraan iyo shabcaan haddaad tiraahdid kulligeed waa sifo mu'anadkeedii maxaad leedahay mar'adi waxaa leehay shabca cadsha dham'a sakra aa laleeyahay sakraan sakraa mu'anadkeedii ta la gelin maayo haddii laakiin shaygii sifo uu ku tusiyo muanathkeedana ta ay gelayso maala insarif laga dhigi maayo mathala fa curyaan iyo wa armalun iyo wa safwaan iyo wa arnabun oo bimacnaa qaasin ah iyo wa daliilin munsarifatun weeyaan maxaa yeelay muanathkoodii baa ta la gelinaha curyaan mudakarki waay wasfibuu ku tusinaya laakiin naagtii curyaana laleeyahay armal waa ninkii garoobka naagtii armala laleeyahay safwaan waxaa laleeyahay sifadaa taari ku ah ayb wa arnabun safwaan haddii nin loo bixiyo oo bimacnaa qaasin lagala jeedo arnab nin hadoo loo bixi bimacnaa daliil loo jeedo munsarifatun weeyaan intoodaasoo dhan tan hore waxaa weeyaan ta baa aqbalayso kuwaan curyaana iyo armal ta bay aqbalayaan safwaan iyo arnabne sifadaa waxaa ku ahayn asalku ma aha ee waxaa weeyaan mid ay gadaal kaga soo arnab in bimacnaa daliil lagala jeedo waa sifa طaarica ah, laakiin asalkeeda arnab xayawaankaasi la yaqaano oo bakaylaha w ah. wa yajuusu waxaa bannaan fii hindin wajhaani baa ku bannaan mu'anath kasta oo ta'niidkiisi macnawi ou yahay oo hindin oo kaloo tau u ayna ku jirin laba wejyaa ku bannaan in la yidhaahdo munsarif laga dhigo haadihi hindun wa ra-aytu hindan wa marartu bihindin in la yidhaahdo w liannaha waa thulaathiya saakinat lwasata taa-u taaniithna ay ku jirin waa bannaan tahay bikhilaafi zaynab iyo wa saqar iyo wa way khilaafsan yihiin bikhilaafi zaynab zaynab waxaa weeya muanath oo hindi oo kale ah laakiin ayada saddex xaraf ay ka badan tahay afar xaraf waay maalaa yansarif bay noqonay weligeed saqar oo min asmaai jahanama kamid ene asigana thulaathiba ha ahaado muanath ha ahaado laakiin likownihi muxaraka alwasat ou yahay iyo asna waxaa looga dhigay mamnuuc min asarfi sidii hindi oo kale laba weji kuma banaano balkh oo ayadana meel magaceed ah likownihi isman cajamiyan iyo muanahnimadu isku darsaday sidii hindi oo kale waa hadda balkhi waa muanath oo thulaathi a ah, oo haddana saakin alwasl sidii hindi oo kale laba weji ku banaanaatay ahayd laakiin likownihi acjamiyan yayna ku banaanayn loo diiday wa ka cumar waxaa lamid e cinda tamiimin baabu xadaami baa lamid e in lam yukhtam biraa-in haddii aan lagu khatimin ka safaari wa amsi aa lamid e oo limucayanin loo jeedo in kaana marfuucan haddii uu yahay wa bacduhum lam yashtarid fiihimaa wa saxara ayaa lamid e cinda aljamiici in kaana darfan mucayanan haddii uu yahay maalin gooni haddii lagala jeedo wuxuu ku leeyahay musanifka wa ka cumar waxaa lamid inda ah b cinda tamiimi baabu xadaami xadaami waataan hadda soo dhaafnay wixii oo muanatha oo calaa wasni facaali ku yimaado reer xijaaziyin mabni idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami yaan soo marnay reer bani tamiim waxay qabaan reer xijaaz mabni waab ay leeyihiin reer bani tamiim yaa waxay leeyihiin ayagaa laba madhab kale ah laakiin musanifkii miduu hadda ka soo qaatee qolaa waxay qabaan reer tamiim ka mid eh wixii facaali ku yimaado oo mu'anafna magac u ah aakhirkiisana ra aan lagu khatimin waxa weeyaan maalaa yansarifka lagu dara calabnimo iyo cadli xadaami xaadimin xaadimatina laga keenay leeyihin sidii cumar oo kale caamir looga keenay yaa laba cila ku jirto alcadlu maca alcalamiya sidaasay leeyihiin in lam yukhtam biraa haddaan lagu khatimin ka safaari oo kale waay haddii ra lagu khatimo reer bani tamiim xataa waxay ku waafaqsan reer xijaaj mabni waabay leeyihin oo haadihi safaari w raأytu safari wmarartu bsafari ale mabniyu calى kasri fi maxali kada baa leehy wa ka cumar waxaa lamide amsi baa lamide limucayanin amsidii shalay aan soo dhaafnay hadday tahay in kaana marfuucan haddii uu yahay in kaana marfuucan taas cinda bacdi alcarab waay qolaa waxay leeyihiin amsi maalayansarifkay ku jirta muطlaqan in kaana marfuucanba aan lagu qeydinba oo waa lee haadihi amsu wa adbara amsu wa khallaftu mathala bamsa maalayansarif a laga dhigaa wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu liannahu limucayani waa shalaydii waan soo dhaafnay magac u tahay iyo alcadlu waayo oo maadaama ay macrifo tahay alla inay ku jirta ay eh. ahayd amsidan alamsiyaa laga keenay oo alif iyo laam ay ku jirta bay leeyihin musanifka in kaana marfuucan waxaa ula jeedaa eh, amsidaa waxay eh, luqooyin badanaa ku jiro qoladaa dhehaysa markuu mabni yahay qolaa waxay leeyiin amsi waa mabni iskabdhaaf kuwaas kumaba jirnabu qolana waxa waa mucrab oo maala insarif eh qolana fi xaalati rafci bas oo lama tanwiininayo oo madaa amsu yaa laleeyahay wa bacduhum lam yashtarid fiihimaa waa kaasa qolo ma dhahay qola waxa waaye fiihimaa fii baabi xadaami wa amsi waay qolaa waxay leeyihiin wixiiba calaa wasni facaali ku yimaada ama ra lagu khatimo ama yaan lagu khatimin maalaayansarifkay ka wada mid yihiin ayib amsina marfuuc inay tahay uma shardiga muطlaqan fi xaalati الrafci wاljari wالnasbi lama tanwiininayo waana maalayansarif wa saxaru wa ka cumar waxaa lamida saxaru cinda aljamiici carabtii oo dhan in kaana darfan haddii ay mucayanan haddii saxarkii aroortii oo aan aan xalay soo dhaafnin loola jeedo waxa weeyaan calamnimo iyo waxa weeyaan iyo cadli yaa sidii amsi oo kale waa laakiin ta layskuma khilaafsano waxaasa dirtaa musanifka meesha uu ka sheegay waxaad arki doontaa iyadoo mufasala oo amhila wadato oo shuruudeeda mubayan ay tahay ku soo mari doonto laakiin waxaad ogaataa inay cilalta alifu taaniith iyo siiqatu muntaha aljumuuc inay laba cilo oo mid kastaba hal cilo wax ku reebta ay tahay inta soo hartay saddex macal alwasfiya ku reebto iyo lix macal alcalamiya la jirto sagaalkaas waay labadan cilo haddii lagu daro kow iyo tobankaas ay noqonayaan markaasay mid kastaba shuruud gooni ay lahaan doontaa musanifkaana noo cadayn doona insha allahu tacaala markaa faahfaahinta waa noo imaan doontaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin